wax la jeclaystay waxay ka saaraysaa camalkiisii liitay waxay u saaraysaa camal wanaagsan addoonka waxay ka qaadaysaa meel hoose waxaanay u saaraysaa meel sare ayay u saaraysaa waayo fa ina alcaabida lilaahi waalcaarifa billaahi fii kulli yowmin bal fii kulli saacatin bal fii kulli laxdatin yasdaadu cilman billaah wuxuu yidhi sababtu waxay tahay qofka ilaahay caabudaya ee ilaahay garanaya wakhti kasta maalin kasta saacad kasta ilbiriqsi kasta wuxuu addoonku siyaadsanayaa cilmiguu ilaahay ka siyaadsanayaa waxaanu siyaadsanayaa garasho uu garanaya sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadu caabudayaana waxay noqonaysaa cibaado dhammaystiran markuu addoonku qirsanaado khaladka ka dhacaya iyo gafkiisa iyo gaabintiisa hadal aad u wanaagsan wuxuu ku yidhi majmuucu fataawaha mujaladka koob iyo tobnaad safxadda boqol iyo lix iyo sagaashan ilaa boqol iyo toddobiyo sagaashan istikfaartu oo ilaahay dembidhaaf in la weydiisto waa mid aad u muhim ah khafri iyo kufraanna macno quray sheegaysaa oo waa isku macna labadaasi haddii la yidhaahdo gafara allaahu denbahu gafran wa makfiratan wa gufraanan waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa ilaahay baa dembigiisii dhaafay oo ka masaxay mucjam makaayiisi luqaha mujalladka afraad sabxadda saddex boqol iyo shan iyo siddeetan sharci ahaan istikfaarta waxay ku qeexeen inay tahay dalabulghufraani addoonku inuu dalbo ilaahayna uu weyddiisto ilaahay dembigiisa inuu ka dhaafo addoonka wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya fa ina alistikfaara هو طالب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال وحول استغفارته وإلهي أدم دفل ويدستو waxaanay la nooc tahay baryada iyo weydiisashada ilaahay la weydiisto minhaaju sunnaha mujaladka lixaad sabxadda boqol iyo koob iyo soddon waxay leedahay istikfaarta iyo ilaahay oo dembidhaaf la weydiistaa makaano weyn bay taallaa sharciga ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra uu ka warinaya muslim saxiixa uu ku soo saaray wuxuu yidhi yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kulla laylatin ila asamaa'i dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو رسولك صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى ربكين وحو سودقا بركة بدنا يسرية كل ليلة إلى السماء الدنيا هبين كستا صمد دوبو سودقا حين يبقى ثلث الليل الآخر مركو حري صدح ميلادو ميل كي انت ضمب فيقول إلهي وحو إلهنا من يدعوني فأستجيب له yaa wax i weyddiisanayo i baryayoon ka aqbalaa waman yas'alunii fa uciya yaa wax i weyddiisanayo oon siiyaa waman yastakfirunii fa akfira lah yaa dembidhaaf i weyddiisanayoon u dembi dhaafaa ahmiyaddaas bay leedahay istikfaartu istikfaartu addoonka dembi bay ka masaxdaa addoonka waxay u sababtaa inay cadaabka ka difaacdo addoonka sharkay ka ilaalisaa istikfaarta iyo tawxiidkuna ma kala maarmaan sidii nebi maxamed ba loogu yidhi calayhi salaatu wasalaam wastakfir lidenbika bacda atawxiid in lagu yidhi nebi maxamed sala allahu calayh wasalam buu ilaahay inoo sheegay dembi dhaaf ah, ilaahay weydiiso tawxiidka markaad la timaado fii suurati moxamed faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidenbika walilmu'miniin wuxuu yidhi shaykhu lislaam faina alcibaada laa budda lahum min alistikfaari أولهم وآخرهم أدومها لقم مارمان وحاو أه إني ألا دمدا فيديستان كودي وقوه رأيه إلا كوكو دمبايا كي وقوه رأيوها وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وحوك ورمي إلهي نبي آدم أو بشرك آبهو دو كي وقوه رأيه inuu ilaahay dembi dhaaf weyddiistay una soo laabtay kadib ilaahay uu doortu toobaddiisiina ka aqbalay oo uu hanuuniyey majmuufataawo mujalladkii saddexaad sabxadda boqol iyo labaatan ayuu hadalkaa ku sheegay aadka u fiican istikfaartu waxay ku dhaboobayso ama xaqiiqadeeda ibnulqayim baa ka warramay sheekha la yidhaahdo raximahullaahu wuxuu yidhi isagoo ka warramaya istikfaartu waxay ku dhaboobayso wa xaqiiqatuhaa istikfaartu waxay dhab ahaan u taabanaysaa wiqaayatu shari dembi in qofka laga ilaaliyo dembiguu galay sharkiisii bay ku dhaboobaysaa oo qofkii ibni aadamka ahaa dembiga ilaalinta laga ilaalinayo iyo macsiyaduu sameeyey ciqaabka iyo difaacitaanka laga difaacayo ayay ku dhaboobaysaa wuhi raximahullah madaariju saalikiinka mujaladka koowaad safxadda saddex boqol iyo sideed buu ku tilmaamay istikfaarta xukunkeedu muxuu noqonayaa ma waajibba ma sunnaa muxuu noqonayaa istikfaarta sida asalka ah waa mustaxab manduub ah siduu ilaahay ba yidhi jalla wacala wastakfiru allaha ina allaha ghafuuru raxiim ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay waa mid addoommaha dembigooda dhaafo una naxariista waxay culammadu yidhaahdeen sunna ahaan baa lagu xambaarayaa waayo in qofku uu ilaahay dembidhaaf weydiistaan noocyo badan bay u qaybsantaa nebi moxamed istikfaarta la faray suuratu moxamed aayaddii ku jirtay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembika culimmadu waxay sheegeen nebi maxamed istikfaartu waajib inay xaqiisa u tahay calayhi salaatu wasalaam sida awgeedba fuqahadu waxay ka warramaan iyo culimmada mufasiriintu istikfaaru nebiyi sala allahu calay wasalam xukunkeeda kadib waxay tilmaameen inay tahy istikfaaru nebiyi waajibun calayhi waxaa kaloo ka mid a ah istikfaarta waajibka noqonaysa istikfaarta ama dembi dhaaf weydiisashada qofku ilaahay dembidhaaf uu ka weydiisto markuu macsiyo ku dhaco wakhtiyada qaarkoodna xaaraan baabay noqonaysaa istikfaartiyo in gaal istikfaar loo dalbo ilaahay dembidhaaf loo weydiiyo gaal dhintay iyadu ma bannaana xaaladdaasi siday culimmadu ishaareen istikfaartu fadaa'il fara badan iyo dheeraaddo fara badan bay leedahay qofka muslimkaahina inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto istikfaarta ku dadaalaa waa mid isaga anfacaysa naftiisa waxay ka anfacaysaa naftiisa laba weji wejiga koowaad in dembigii laga dhaafo horta aakhiro u qabashadii loo qaban lahaa waxaa kaley ka anfacaysaa dembiguu galay cuquubadii ka dhalanaysay ee adduunyada gudaheeda lagu siin lahaa ama adduunyada gudaheeda lagu qaban lahaa in cuquubadaana laga saamaxay keenaysaa istikfaarta qofkuuu ku dadaalaa iyadoo istikfaartu ay tahay mid marna towbad wadata marna towbad aan wadanin marna qalbiga casmigu la socda marnaanu la socon sidaynu tilmaami doonno fadaaisheeda waxaa ka mid a ah. ilaahay wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala suuratulacraaf aayadda saddexiyo labaatan nebi aadam iyo xawaa inay ilaahay dembidhaaf weydiisteen subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin waxay yidhaahdeen aadam iyo xawaa rabbigayow haddii aanad noo dembi dhaafin noona naxariisan kuwa khasaaranu noqon doonaa aadam iyo xawaa waa asalkii basharka basharka oo dhammi yay ka farcan yihiin waataynu akhrinay يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما aadam iyo xawaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tarankoodii ka dhigay rag badan iyo dumar badan markaa tarankii halkuu ka soo bilaabmay ilaahay dembi dhaafay weydiiseen aadam iyo xawaa ilaahay baana ka warramay dee qofka aabbihii shabbahee u ekaada weliba wanaag ka shabbahana dee xumaan ma samayn fadliga iyo galladi iyo dheeraadka ilahay safaarta waa laga qaadanaya waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay alabu athaani aabbihii labaad ee basharka waa nebi nuux calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi qaala rabbi inii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilm wailaa takfir lii watarxamnii akum min alkhaasiriin nebi nuux ilaahay maruu ka warramayay wuxuu yidhi nebi nuux wuxuu yidhi rabbiyow waxaan kaa magan gelayaa inaan ku weyddiiyo waxaanan cilmi u lahayn maxaad u samaysay inaan ku idhaahdo haddaanad ii dembi dhaafin ii naxariisanna kuwa khasaaran ka mid noqon doonaa labada aayadood ba waxa ku jira haddii ilaahay aanu ku naxariisa inaad khasaarayso halkaasaa laga qaadanaya waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramay nebi nuux inuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaat nebi nuux suuratu nuux wuxuu ilaahayow dembigayga dhaaf labadeydii waale dembigooda dhaaf cid kastoo gurigayga soo gala iimaanle rag iyo dumarba dembigooda dhaaf waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay nebiyullaahi muusa calayhi salaam inuu yidhi rabbi innii dalamtu nafsii fakhfir lii ilaahow naftaydan ku gabaadfalaye ii dembi dhaaf suuratulqasas aayadda lixyo tobnaad waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam inuu yidhi ilaahay isagoo ka warramaya xaaladdiisa faistakfara rabbah ilaahay wuxuu yidhi nebi daa'uud rabbigii buu dembidhaaf weydiistay waxaa kaloo laga warramay inankiisii sulaymaan calayhi salaam إلى نبي سليمان يري رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنه ريد عبد المجرد قناف أيها الهيك والرمين وحال الله سوق بقبيين النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا يأين إلهي كل رسول أمري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين نبي محمد أغو أبرأ علمنا أيارا إلى حق لقوع عبدين نجل إلهي موياني كذبنا واستغفر لذنبك إلهي دم دافو يديس وللمؤمنين والمؤمنات رقي يضم ربطتك إيمانك لنا إلهي دم دافو يدين كذبنا إلهي سبحانه وتعالى إنه ينفرين إذا لين الله يهي كذا إذا أنبيا ذا يرسوشا إلهي وحكو لسورة فصلت فاستقيموا إليه واستغفروه إلهي دينتي ساكت وسنالا إلهي أوامرتي سكوتو أسنادا إلهي شرعي سكوتو أسنادا دم بدفن ويديست هلح لحنينا وحكى الله إلهي ويري واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إلهي دم بدف ويديست إلهي وامد دم بيض دافع ضومهنا ونحريستا وحكى الله إلهي ولي سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ربك إن دم بدف ويديست إن صعدن بو إلهي نفرن دم بدف إلهي ويديست naxariis laynoo naxariisanayo tudhid laynoo turayo hanuunin layna hanuuninayo hagaajin layna hagaajinayo wanaajin layna wanaajinayo iyo iyadoo laynaga jafaya dembiyada iyo gafufkaynaga dhacaya waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramay suuratu aali cimraan mu'miniinta wanaaggooda sifaadkooda iyo calaamadahay kaga duwayn dadka kale akhlaaqdooda cibaadaadkooda dhaqamadooda iyo cidda yihiin كذب الله مركو سفيي للذين اتقوا عند ربهم جنات إلى أن قال والمستغفرين بالأسحار إلى أن من الرمسفين كذي كذبوا إلى إلهي بيدن بداف ويديستان واختي سحورتا أي إلهي دم بداف ويديستان صح أحين كعان يضان عيد أركين يضان عيد قصبين يضان عيد استوسين يضان اسم غشينهين يضان عيد مقعي يا ماموس كيرادينين ayay ilaahay dembidhaaf weydiistaan subxaanahu wa tacaala waayo cidday u socdaan iyo xaggay tegayaan waa xagga alle jalla jalaaluh wuxuu yidhi ibnu kaiir raximahullah dalla calaa fadiilati alistiqfaari waqta alasxaar waxay ku tusaysaa aayaddani inay dheeraadka leeda istikfaarta xilliga suxuurta la istikfaarsadaa wakhtiyada kale tafsiiru qur'aan alcadiim mujalladka laba safxadda saddex iyo labaatan aayaadkayna faraya istikfaarta ee qur'aanka ku soo aroray aad bay u fara badan yihin haddaynu sinaha tiriyana ka gayoon mayno sida awgeed waxaynu akhrii doonnaa axaadiidta rasuulka wax ka mid mida ah calayh salaatu wasalaam axaadiidta rasuulka waxaa ka mid ah xadiidka anas bni maalik radia allahu tacaala canhu uu rasuulka ka wariyey wuxuu yidhi anas samictu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yabna aadama ina aadamow rag iyo dumarba waa lala hadlayaaye innaka maa dacawtanii warajawtanii ghafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii intaadi baryayso eedi rajaynayso wixii kugu suga waan kaa dhaaftii uma aabbayeelayo yabna aadam ina aadamow low balaqat dunuubuka canaana asamaa uma astaqfartanii ghafartu laka walaa ubaalii haddii dembiyadaadu ay gaadho daruuraha samada oo dembi dhaaf aad i weydiisato waan kuu dhaaf uma aaba yeelayo ya bna aadam innaka low ataytanii biquraabi alardi khataaya uma laqiitanii laa tushriku bii shay'a la ataytuka biquraabiha makfira ina aadamow haddaad iila timaaddo dhulka muggii wax ku dhow oo dembiya oo aad ila kulanto adigoon shirki samaynin shirkiguna waa cibaadada ilaahay cid kale in loo leexiye waxaan kuula iman intaa in ku dhow oo dembi dhaaf abuu ilahay yidhi jalla wacala tirmidi waa wariyey waxaanuu yidhi waa xadiid xasana imaamu alalbanina saxiixu targhiib watarhiib wuxuu yidhi waa xadiid xasan ah raqamka xadiidku waa saddex kun saddex boqol iyo labiyo siddeetan xadiidka labaad can abi darin radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu sala allahu alيyh wasalam fiima yarwi can rabbihi qaala allahu tacaala wuxuu yidhi abi dar nebigu wuxuu yidhi rabbigii wuxuu ka warinaya rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommahaygow إنكم تخطئون بالليل والنهار هباني مالين بواد قفيسان وأنا أغفر الذنوب جميعا أنا دنبي دنبا ضافاي فاستغفروني أغفر لكم دنب دافت ويديستا أن دنبينا دافي مسلم بحديث كان وريد إلهي باك الله سبحانه وتعالى إلهي كو أبو ريبا كو إلهي كو أبو أرزاقيا عبادنا حق لها magacayo iyo sifooyin isagu keligii leeyayna xaq u lahaa loona sugayey siduu kitaabkiisa isugu sugo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ugu sugo loogu sugayey ilaahay baa kuu dhawaaqaya ilaahay baa kuu dhawaaqaya oo qani ka ah adiga iyo camalkaaga iyo cibaadadaadu midna aanay waxna yeelan waxna u tarahayn hadda ilaahay uu kuu dhawaaqaya subxaanahu wa tacaala waa ka rasuul ka warramay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yabsutu yadahu bileyli ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهو رسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل قعن تيسو سوفد يا هبنكيس ليتوب مسيء النهار سيء وطابت كيركي ما لنتي قفي ويبسط يده بالنهار قعن تيسو سوفد يا ما لنتي ليتوب مسيء الليل كي هبين كي قفي سوى طلبت كينو حتى تطلع الشمس من مغربها إلا على عدو يكسوا بحضو هل كي كد عضو وحديث صحيحة إلهي با سبحانه وتعالى ربينا طلبت كينتو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا حديث صدحان أبي هريرة وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري والذي نفسي بيده وحن كدارتين ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low lam tudnibuu haddaydaan dembaabi lahayn ladahaba allaahu tacaalaa bikum ilaahay wuu idin baabbiin lahaaba wala jaa'a biqawmin yudnibuun waxaanu keen la cid dembaabta fayastakfiruuna allaha ilaahay dembidhaaf weydiisto fayakfiru lahum wuu dembi dhaafo rawaahu muslimun muslim baa wariyey xadiidka laga qaadan maayo lagana fahmi maayo dembaaba xadiidku wuxuu sheegaya oo keliya kollayba ibni aadamka dembi baa ka dhacayee haddaanu ilaahay idinku naxariisan lahayn towbad iyo istikfaarta haddaanu ilaahay dembigiina dhaafi lahayn dembiyada idin halaagi lahay ood baabi'i lahayd inoo qaar kaloo iyaguna dembaabaa la keeni laha bal addoonku dembiga inuu iska ilaaliyo oo intuu iska ilaalin kara u iska ilaaliyo oo intuu ka fogaan kara u ka fogaado oo intuu ka yakhyakhsoon kara u ka yakhyakhsoodo oo intuu ka carari kara u ka cararo ayaa saaran بل حديث كان لاجل العلماء سيف السرين قال الشيخ الألباني رحمه الله وحول الشيخ الألباني وليس المقصود من الحديث وأمثاله الحض على الإكثار من الذنوب والمعاصي حديث كاللقى قادا مايو اللقى فهم مايو وشاددي سنماها إن حديثك ينقبه هنا يو دم بيد إلا بصدي معصي هذا حديثك شيء مايو ولا الإخبار فقط بأن الله غفور رحيم lagamana warramaya keliya ilaahay inuu kafuur raxiim yahay wa inama alxadu cala alikfaari min alistiqfaar wuxuunbaa laga warramayaa boorin laynagu booriyey inaynu ku dadaalno inaynu ilaahay dembidhaaf weyddiisanno liyakfira allaahu lahu dunuuba suu ilaahay addoonka dembidiisa u dhaafo fahaada huwa almaqsuudu bidaati min hadihi alaxaadiid axaadiidtan ujeeddada laga leeyahay xaq ahaan waa sidaasuu yidhi wain ikhtasara dalika minhum bacdu ruwaati haba ku gaarsaan axaadiidta ruwaadda qaar ka midi ah. silsilatu saxiixada mujaladka afar safxadda lix boqol iyo afar buu ku sheegay albaani tawjiiha xadiidkaas rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebi wuxuu ahaa rasuul wuxuu ahaa khaliilullah ilaahay baa soo diray isagoo adduunka dul marayaan lagu yidhi ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر حضرنا يا محمد كمعاتس إنو إنو قلنا أخضم بذينو كقد يأنو إلهي دم داف إلا ويديس تبارك وتعالى عبد الله بن عمر روحو يلي كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وحيري عبد الله بن عمر rasuulka waxaan u tirin jirnay meel quluu fadhiisto boqol goor inuu yidhaahdo ilaahay ow dembigayga dhaaf toobaddaydana aqbal adigaa ah mid toobad aqbala oo naxariisto ahayn xadiidka abu daa'uudi tirmidi baa wariyey shaykhulalbaanina wuxuu yidhi waa xadiid saxiix ah wuxuuna ku tasriixiyey saxiixu sunan abi daa'uudka raxmatullaahi tacaala calayhi maalin kasta ma aha bil kasta ma aha سند كستان معها ساعات كستان معها اسكدا يا رسول كو ميل كستو فريستو ميل فريستو وحلو ترين جري استغفار في رمضان مجلس فريستا بقلو تري اسغا كو رمي رسول كو عليه الصلاه والسلام و هو يري والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره وحولي والله اني لا استغفر الله wallaahi baan ku dhaartay ilaahay waxaan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu ilaahi aan u toobad keenaa fi اlyowmi akara min sabciina mara maalintii toddobaatan ka wax ka badan xadiidkaana abi hurayra wariyey waxaana soo saaray imaamu lbukhaari waxuu cabdilaahi bni cumar yidhi anna nabiya sala allahu calay wasalama qaala wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa macshara annisaa'i tasaddaqna dumarow sadaqa la baxa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waakirna min alistikfaar ilaahay dembi dhaafkaad weyddiisanasaana badiya fa innii ra'aytukunna akara ahli الnaar waxaan arkay inaad naarta u badantiine qaalat imra'atu minhunna gabadh baa waxay ku tiri nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam maa lanaa akara ahli الnaar maxaa nagu dhacay nebi maxamedow oo aanu naarta ugu badannay maxaa dhacay qaala rasuulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam tukfirna alacna caydaad badisaan buu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam wa takfurna alcashiira ninkiinnu wanaaggu idiin sameeyey haddaad xaas tihiinna waad dafirtaan kadib rasuulku wuxuu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidii min minkunna ma arag buu rasuulku yidhi qaar idinka caqli yar oo caqligiinu naqsi baa ku jira diintiinana naqsi baa ku jira haddana ninkii caqli le waad leexisaan buu rasuulku yidhi haddana gabadhii baa tidhi qaalat maa nuqsaanu alcaqli waaddiin rasuulkii ilaahay oo diinteedii caqligayga maxaa ka siya rasuulku wuxuu yidhi shahaadatu imra'atayni bishahaadati rajulin laba dumara maraggoodu waa marag nin keliya wa tamkuthu alayaama laa tusallii maalmana bishii dhowr cishaan iyo toban gabadhii oo ay caadadeedii leeday muslim baa wariyey intaa waxaan ku soo xidhayaa iyadaa axaadiid fara badan ay ii qoran yihiin istikfaarta waxaynu u gelaynaa siyaqu listikfaar istikfaarta ama dembi dhaafka ilaahay la weydiisto noocyo fara badan weeye qaabab fara badan ba u dhacaa oo ilaahay dembi dhaaf loo weydiistaa qaababkaa wax ka midaynu sheegi doona innagoo axaadiidta u cuskanayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu mudnaysiiyey xadiidka uu bukhaari wariye shadaad ibnu aws uu rasuulka ka wariyey wuxuu rasuulku ku sheegay sayidul inuu yahay istikfaarta xadiidkaa ku jiraan sayidkii istikfaartii hogaamiyey istikfaarta wuxuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam sayidu اlistikfaari an yaquula alcabdu istikfaarta sayidkeedu waa inuu addoonku idhaahdo allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabdug ilaahayow rabbigay baa tahay mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane adaa i abuuray anna addoonkaagii baanay wa ana calaa ahdika wa wacdika ma staطactu annagu waxaan ku suganay ballankaagii aad ila gashay oo cibaadiye taaco aha intan awoodana waan samayn acuudu bika min sharri maa sanactu ilaah waxaan kaa magangelayaa waxaan sameeyey waxa ugu sharka badan waa dembiyadii macaasidii abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidenbii fakfir lii fa laa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaah waxaan kuu qirsanay galabahaad isiisay nicmooyinkaad u galabaysatay waxaan qirsanay dembiyadan galay إلهي ودمبي إيجا داف دمبي إذا ما داف أديك موية نتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها قف كيرا هذا ما لنمدي سرع يقين سن سرع قين يا فمات من يومه قبل أن يمسي ابن إيه تم مالنتي سين تانو قلبي سن فهو من أهل الجنة تتك تشند قال يكتر أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قالها من الليل قف إلى هذا wa huwa muuqinun biha isagoo arrintaa goynayoo yaqiinsanun ka shakisanayn famaata qabla an yuslix ee dhintay intaanu waa fa fahuwa min ahli iljanna rasuulku wuxu alayh isalaatu wasalaam jannaduu gelayaa waxaanay koobsatay istikfaartani addoonku inuu u qirsanyay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo addoonnimada addoonku addoon yahay dembiyaduu galay nicmadii iyo galladii wax fara badan wuxuu yidhi ibnulqayim raximah ullah فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار وهو متضمن لمحض العبودية وحول ابن القيم سيدا أوجد وحي أنقتي دعادني سيد الاستغفار كابسة شدي كابستي أوجد إلهي عبوديتي صار ميسترا وبرحترا madaarij saalikiinka mujaladka koobaad sabxadda ilaa ka ku soo xiga cabdilaahi ibni camr ayaa wuxuu ka wariyey abi bakr radia allaahu canhuma inuu yidhi qaala lirasuuli illaah rasuulku ku yidhi callimnii ducaan adcuu bii fii salaatii abuu bakar baa rasuulka ku yidhi rasuulkii ilaahayo waxaad i bartaa ducaan salaadayda ku dhex ducayso qaala rasuulku wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kabiiraa ilaahow naftayda waxaan ku gaboodfalay gaboodfal weyn qutayba wuxuu yidhi kaiiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت دنبي أنا مدافع ديك موياني فاغفر لي مغفرة من عندك إي دم داف دم داف أكتا ذكاهري وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إن حريصة حريستاد وحاتم دوما هو دم دافون حريستين مسلم أورين صدح عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موتي رسولك إنت أنا دم وحفر تري سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه اي محمد كان يا أنا كل عن مهدين تيسا دم دافن الله ويدي سنيا استغانا التوبه كينيا حديث السلام متفق سيغ الاستغفار آد بيوفر بنين وحكم أستغفر الله أدون كيني إلهه سيغ انت كو قابسنا وحين كسي دري واختينا iyo xilliyada iyo meelaha istikfaartu ay tahay mid aad iyo aad muhim u ah waxaa ka mida xilliga suxuurta sida suuratu daariyaad ku sugan kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun wabilasxaari hum yastakfiruun ilahay wuxuu tilmaam wakhtiga suxuurta inay addoommaha wanaagsan ilaahay dembidhaaf weydiisan jireen ta kale rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka warramay marka meel la fadhiistee la hadhadlee la kacayo inuu qofku idhaahdo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayhi wuxuu rasuulku yihi sal allahu alay waslam hadduu intaa idhaahdo ilaa gufira lahu maa kaana fii majlisi daalik waxaa loo dhaafaa meeshaa wixii kaga dhacay tirmidi baa wariyey waxaana uu yahay xadiid uu yidhi tirmidi waa xadiis xasanu saxiixa waxaa kaloo ka mida markuu qofku rukuucsan yahay markuu sujuudda ku jiro dee ilaahay buu dembidhaaf weydiistaa مركز جوسي مركز جوسي وحنا سبحان ربي العظيم كذب أما سبحان ربي العلا كذب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وحديث متفق عليه من حديث عائشة رسول رسولك ورنتي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك حما هذا كان نستهان ربي يو أنه أقول له ما هذا انت عدو ما هذا اللهم اغفر لي إله ويدم داف ركوع دراء درنسا سجود دراء درنسا wayo caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sal allahu alay wasalam yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi waxaa kaloo ka mid ah xilligaa sujuudda ku jirto inaad tidhaahdo allaahuma kfir lii denbii kullahu diqahu wa jillahu awalahu wa aakhirahu wa calaaniyatahu wa sirahu muslim baa wariyey xadiidka abi hurayra allaahuma kfir lii dembii kullah ilaahow dembigayga dhan dhaaf diqahu kiisa yar iyo wa jillahu kiisa weyn أوله يا آخره كدنبه علانيته وسره كموغيه كقرصون مسلم وريه وحكلا قفك مسلم كان لقربا تشهد كأي تسليم كدحدودة التحيات كمركو ينتهن سلاما نقصا إنه هذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت مسلم باوري حديثك cali bn abi aalib ilaahu dembigayga dhaaf waxaan horumarsaday iyo waxaan dib u dhigtay kii aan muujistay iyo kii aan qarsaday kaan ku gabaadfalay iyo kaad iiga aqoon badan tahay adigaa wax horow dhiga adaa dib u dhiga mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane ilaahayow qofku markuu suuliga ka soo baxo wuxuu odhanayaa kufraanaka xadiidka caaisha abu dawud weryaal baanuu tilmaamayn xadiidka saxiixayay waxay tidhi kaana idaa kharaja min alghaa'idi qaala rabbi ikfir lih rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid maruu ka soo baxayo suuliga idhaahda ama markuu ka soo baxa idhaahda qufraanaka gacanta bidix iyo lugta bidix waad ku reebaysaa suuliga gacanta midig iyo lugta midigna waad ka soo horsaanaysaa kadib markaa kasoo baxdo gufraanak baad odhanaysaa sida rasuulka ka sugan calayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid ah xilliga dembi kaa dhaco ilaahay dembi dhaaf weydiiso ilaahay baa yidhi waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قف رحمان سميا ونفسك كبض فلا اي الله اذا من دافو ديستا وهي الهين يا من دم لي دافا اما دم داف بدل ونا حديثا حديث القدسي انه حكسوا فاستغفروني اغفر لكم وين صار دافنا وعكرا كاملا ما شاد فليستك استمن الى اذا من دافو ديستو وات رسولك عليه الصلاه والسلام لا سو ردينو بقول غور رنجري ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم waxaa kaloo ka mid ah xilligaad fuulayso gaadhi eed u safrayso meel inaad akhriso ducaau safar ducaau safarna waxaa ku jira inuu qofku ilaahay dembidhaaf weydiisto subxaanahu wa tacaala oo uu idhaahdo rabbi innii dalamtu nafsii fakhfir lii innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahu naftayda ku gaboodfale ii dembi dhaaf dembiga ma dhaafo adiga mooye cid kale xadiidkaasina waa xadiid tirmidi uu wariyey min xadiidi caliyin إمام الألباني محتمى محديث حيوني وحكلا كاملة قفكو مركو سكرات الموت كتيرا إيه وحكلا قرن إيه وحكلا كره إنه استغفارت فربديه عائشة وحيتي رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي ورحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق عليه وعيت الرسول عليه الصلاة والسلام وحن مغلي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إلهو يدمدافع إن حريصو إله ليشي ضد كسرة أم بيدي النبي يدي صديقين شهادة يدي صالحين ترى وياي مواضيع الآيات بأفر بدنيهن أنت أستين كل جد بدونا وعكلاين إشاري دونا وحكت المام دونا توبة هي استغفار توم حيبك لدويهن وحول ابن القيم رحمه الله فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإدلاء istikfaartiiyo towbaddu way iskoobsanayaan midiba ka kaluu soo gudagelayaa marka midna sheeka ka kalaa soo gudagelayaa wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhaahdo madaariju saalikiinka mujaladka koobaad safxadda saddex iyo siddeed ilaa saddex boqol iyo sagaal waxaa weeye xaafidkayga ibnu rajab la yidhaahdo isaguna waxaa la ysku xidhaa istikfaarta iyadoo towbad la xusayo markaasaa istikfaarta waxaa loo yaqaannaa shay looga jeedo in addoonkii ilaahay uu ka dalbo dembigii laga dhaafo carabka towbadduna waa in dembigii laga go'o xubnahana laga gooyo shuruudaheediina la dhammaystirto oo lala imaado istikfaartu markaa wuxuu u jeedaa waa duca oo kale kitaabka jaamicu alculuumi waalxikam kuu ka warramay wuxuu yidhi ibnu rajab towbaddu waxay ku tacalluqdaa dembigiiyo faaha laga qaaday iyo dembigiiyo samayntiisii laga murugooday iyo dembigiiyo la go'aansay dib loogu noqon istikfaartuna waxay noqotaa addoonku in ilaahay ka baryo uun dembiga in laga dhaafo farqigaasaa udhexeeya buuhi isaguna waxaa kaloo uu ka warramay imaamu sicdi sheekha la yidhahdo cabdiraxmaan nasr sacdi towbadda iyo istikfaarta farqiga u dhexeeya ama labadaa maxaa lagu kala garanayaa wuxuu yidhi ama tawbatu towbaddu miya fa hiya arujuucu ila allaahi mima yakrahuhu allaahu daahiran wa baatinan إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا ندما على ما فعل وتركا في الحال وعزما على أن لا يعود وحول توبة ميا وإن أطانك إلهي الله أبطه وحي كرهي سنيا إلهي أو نعباي دنبي نكتغو موقتي قرسوني وحو إلهي تعلانا وقل أبطه موقتي قرسوني با إساقا وحي هرك مرغيسا إساقا كتغو كقعي iyo isagoo go'aansay dib inaan ugu noqon waa intuu tilmaamay ibnuljab walistigfaaru istigfaartuna waa talabu lmakfirati min allah inuu addoonku ilaahay ka dalbo dembi dhaaf ulaa ilaahu dembi dhaaf fain iqtarana bihi tawbatun fahuwa alistigfaaru lkaamil haddii towbaddii istigfaartiis dhex galaan waa istigfaar dhammaystiran alladii rutibat calayhi almakfira kaasoo laga dhaliyey dembi dhaaf wain lam taqtanin bihi tawba haddii towbadi aanay ku xidhiidhin fa huwa ducaau min alcabdi lirabbihi an yakfira lah waa barye addoonku uu baryo ilaahay inuu dembi dhaafo faqad yujaabu ducaa'uhu waqad laa yujaab in ducadiisa laga aqbalaa laga yaaba inaan laga aqbalina waa laga yaabaa wa huwa binafsihi cibaadatu min alcibaadaat istikfaartu sideeda cibaado u tay buu yidhi fa huwa ducaa'u cibaadatin wa ducaa'u mas'ala waa ducadii cibaadadii ducadii baryada labaduba soo gudagelayaan taysiiru latiifi lmannaan fii khulaasati tafsiiri alaxkaam safxadda boqol koob iyo labaatan هذا هو حي شاغن علماء قاركود استغفار كلي هذا دون كل ما تو او الهي ويديستين ودم داف اللهم اغفر لي استغفر الله استغفر الله توبتنا ان كخديرين استغفارتي توبد ويس غدغلي كران وحان يس غدغلي كران هذو ادون كي دبي فرح كقادو او او كمرغودا سمينتيسي او او بان سديمنا رغلابن او دبيت استغفار وبلبو وحي هذا واي استغفار mutadaminun litawba waa istikfaartii iyo tawbadii isgudagalay way dhammaystiran tahay waa laba cibaado isdhex galay haddaba istikfaar keliya hadduu carabka ka idhaahdo waa barya uun in laga aqbalo waa laga yaabaa inaan laga aqbalinna waa laga yaabaa culimmaduna saasay sheegeen ibnu taymiya ibnu rajab iyo ibnuulqayim iyo kayrkoodba mana noqonaya mid dhammaystiran istikfaartu ilaa dembiga laga tago istikfaarta haddaba qofkii dembigii uu ku dhex jiro isagoo addoonkii dembigii ku dhex jira oo ku sugan waxaa laga yaabaa fadliga xijaabkaa laga warramaa xijaabku fadligaasuu leeyi gabadha xijaaban weyda ama cagaheedoo bilaa sharbaadday dibad u baxda ama iyadoo cadar la baxda ama gacmaheedoo qaawan baxda ama jidhkeeda meel ka midoo muuqda baxda wejiga iyo labada canaalood marka laga reebo rasuulku calayh salaatu wasalaam wuu nacdalay aayaad qur-aanaa ku soo degey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay inay yihiin dad khatar ku jiraan oo amarkiisa khilaafay marka laga warramo waxa laga yaba gabadhi inay murugooto mitana maxaa dembiga u samaysay haddana dembigii uu qofkii ku sii jiraa waxa laga yaba nin garhkii xiiray haddana marka garxiirnimada laga warramo dembigu leeyahy war maxaad garhka u xiirtule haddana barina waa jaraya waa istikfaar keliya istiraar baa ku jira la socda wuxuu yidhi fudayl ibn ciyaad si ibnu cabbaas ka wari ibnu cabbaas wuxuu yidhi الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين إن استغفار قفكم لي ما بيستوى ku dhax جرا waa toobadda beenaalayaasha weli cabdillahi bni cabbaas fudaal ibnu ciyaad keligiina waa loo tiiriyey imaamu nawowina wuxuu ku sheegay kitaabu aladkaan sabxadda afar boqol iyo afar shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo taa joogtiyihiinaya wuxuu yidhi wa qowlu man qaala min alculamaa'i alistigfaaru maca alisraari towbatu lkadaabiina fahada in kaana almustakfiru yaquuluhu calaa wajhi tawba aw yaddaci anna istigfaarahu towbatun wa annahu taa'ibun bihada alistiqfaar wuxuu yidhi waxay u jeedaan culimmadu ama ciddii tidhi alistiqfaaru maca alisraari towbatu lkadaabiin ciddii tidhi waxay u jeeddaa buu yidhi qofku inuu astaqfirullah astaqfirullah iska leeyey isagoo dembigaan ka dhex dhixin oo uu leeyahay istighfaartaasna ku toobad keenay taasaa loo jeedaa buu yidhi majmuucu fataawa mujallad toban sagaal saddex boqol iyo sagaal iyo toban waxaa kaloo sheegay xaafid ibnu rajab alxambali isna sidaas sideedu sheegay wuxuu yidhi fa afdalu listigfaari ma iqtarana bihi tarku lisraari wa huwa xiinaidin towbatun nasuuxun wain qaalahu bilisaanihi astaqfiru allaha wa huwa غayru muqnicin biqalbihi fahuwa daacin ila allahi bilmaqfirati kama yaquulu allahuma اغfir lii wa huwa xasanu وقد يرجى له الإجابة وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة wuxuu yidhi isagoo ka warramaya toobadda waxa ugu fadli badan israarka in laga tago qofka ilaahay u toobad keena carabkiisa ka toobad keena isagoo markaa aan ka goynin qalbigii waa qof ilaahay baryaya in laga aqbala laga yaaba ilaan laga aqbalina waa laga yaabaa waana arrin wanaagsan wuxuu yidhi cidda tiri laakiin towbatulkadaabiin weeye waxay u jeedaan inaanay towbad ahayn istiqfaar kaliya ay tahay waa cibaado uu sidiisa u leeyimi astaghfirullah astaghfirullah laakiin dambigiisii in lagu masaxo lagu dhaafo astaghfirullah kaliya oo dunuubtuu sameeyey isagoon iqlaacna samaynin nadima samaynin cazmina samaynin taasi ma soconayso buri jamc culum xikamka safxadda toddoba boqol iyo sideed iyo soddon ilaahay subxaanahu wa tacaala camallo fara badanoo cibaadaadka ka mid a markaynu dhammaystirno istikfaartuu ina faraa istikfaarta farida layna faraya markaynu camalada dhammaystirno sida salaadaha iyo xajka iyo wixii la mid mida waxaa ku jirta faa'iido weyn faa'iidadaa weyn waxay tahay siduu imaamu sicdi tilmaamay addoommihii kama madhna naqsi kama madhna dembi camaladii inay wax ka dhimaanna kama madhna sidaa awgeed baa waxaa layna faray addoonku inuu ilaahay dembi dhaaf weyddiisto camal wanaagsan markuu qabto bal salaaddii faralkayd markii tukannay istikfaar baa layna faray ilaahay subxaana wa tacaala siduu kuu rafciyo darajaada kor u qaado waxaa kale oo ay culammadu baraarujiyeenay sheegeen towbadda iyo istigfaartu laba arrimood bay ka ahaadaan kow imaa tarku waajib waajib laga tegay aw ficlu muxaram ama muxaram la sameeyey dadku in badanoo ka midi markay waajib ka tagaan maba toobad keenaanba wuxuu moodayaa istikfaartii towbadda laysfarayaa dembi marka lagu dhucuun inay tahay dembigaasoo ah ficlu muxaramin xaaraanu sameeyey hadduu xaaraan sameeyo dembidhaafuu ilahay weydiisana istikfaar buu samaynayaa hadduu waajib ka tagan laakiin inaanu dembiba samayn baad moodaaba salaaddii fararka ahayd baa nin jamci dhaafaya isagoo arkaya waabuu iska sheekaynaya waxbuu iska daawanayaa ama gabadh muslimadaa salaaddii la aqiimaya oo lagu jiro way og tahay salaad bay salaad gaarsiinaysaa dembiba lama ahaba baa laga tegayaa dembiba lama ahaba sida awgeed waajib laga tegey waa laga toobad keenaa xaaraan la sameeyeyna waa laga toobad keenaa labadubana waa dembi bal shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fainna jinsa tarki alwaajibaati acdamu min jinsi ficli lmuxaramaati wuxuu yidhi in laga tago jinsiga waajibaadku waxay ka weyntay in la sameeyo jinsiga muxaramaadka ayay ka weyntiy xagga kiisi ahaan marka laga eegayo majmuucfataawa mujalad koob iyo toban sabxadda lix boqol iyo toddobaatan ilaa koob iyo toddobaatan istikfaar qofku markuu la imanayo waxaa laga rabaa istikfaartuu la imanayo carabkoo keliya inaanu ka odhan carabkiiyo qalbigu inay wada socdaan waa duco iyo baryo ducadana ilaahay ma aqbalo qof laahiya qof maqanoo mashquulsan ducadiisa ma aqbalaba qalbigaagu waa inuu soo jeedo dadka qaar baa tusbax weyn intay soo qaataan bay dhacan agurayaan wuxuu doonuu ku hadlayaa wuxuu doonuu daawanayaa xumaantu doonuu samaynayaa tusbaxaasuu dhacdahayaa tusbaxan sideeshadiisaaba u baahanba sideeshadaad sideetiye qaadashadaad qaadatay ilaahay dembidhaaf ka weyddiiso tusbaxaaba dembiya marka hore kadib tusbaxa iska tuur rasuulku wuxuu ku yidhi dumarka muslimaadka farihiinna ku tasbiixsada كنكري كغنت تسبيح لي نفرهنا وضبر رسول الله عليه الصلاه والسلام رغنا سوق الجليه فرها لو تري استغفارته هي توبته هي تسبيح لي تحميد تكبير في تاليه كله استغفر الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر فرها كتر ميسا فرها كم ركعيا دعما هذليا وتصبح ما هذليا عيد اسس الراعيه وتكلوا بالعهد ديال لغليم وفق مسلم كانوا على لغا inuu istikfaartiisa qalbigiisa iyo carabkiisaba iswaafajiyo wuxuu yidhi shekhu lislaam ibnu taymiya bal ilmuraadu اlistikfaaru biاlqalbi maca allisaani faina ataa'iba min addenbi kaman laa denba lah waxaa looga jeedaa buuhi istikfaarta inay xidhiidhaan qalbiga iyo carabku qofka dembi ka toobadkayna waa qof aan dembigii lahayn oo kale mujalladka ogtobanaad mujlfataawaha sabxadda waxaa kaloo ka mid ah gaalada ilaahay dembi dhaaf ma loo weyddiin karaa jawaabtu waxay tahay ma bannaana in ilaahay dembi dhaaf loo weyddiiyo gaal waxaynu ogayn nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii buu ilaahay dembi dhaaf u weyddiiyey rabbana ikfir lii waliwaalidaya ayuu yidhi ilaahu dembigayga dhaaf labadeeda waalidna u dembi dhaaf nebi ibraahim ducada lagama aqbalin inaynu kaga dayannana laynama farin نبي إبراهيم وحكا سينو كيضينا دعاء الموياني قال انتي إلهي دم بداف لومو ويدينيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو يسير النبي إبراهيم كقبا يدعو عدنا أذيركي أبي طالب وقال أها قال لما كد انتي شركي إلهي دم بداف ويديبو يسير مسلمين تقار كم مدينا يقول الله يسير هذا إلهي دم بداف ويدي مركاسا وحا لقو يري ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا نبي لما تجبانا ومن ربنانا مؤمنين تنوم ربنانا إنا قال إلهي دم دفو ديان بلو فيرسو وحلقوا إلي هذا لقوا برعروتين أيو إن النبي إبراهيم تالك قد ينن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعية وعدها إياه دم إبراهيم أبي إلهي دم بدافك ويدينا hamoodina wax kale eh ballanqaad uu ballanqaaday ahayd suuratu maryam saastakfiru laka rabbii ayuu ii ilaahay bayn dembidhaaf ku weydiin ballankiibuu isyidhi oofi lagama yeelin ilaahay muxuu yihi jalla wacala falammaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu markay nebigu ilaahay u caddaatay in aabihii ilaahay cadowgiisa uu yahay beri buu ka noqday aakharana beri buu ka noqon أبي هريرة هو رسول كوري عليه الصلاة والسلام إنه رسول كويري يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك وحول الله عليه وسلم نبي إبراهيم بقى به آزر الله كل مدونة ما لنت قيامه يدو آزر وچه سبور يد ديتي كموقتو مركاسو كورن دون نبي إبراهيم به آب ميانا كورن هي عاصين مركاسو كورن دونة آبه إبراهيم كورن دونة ما أنتك عاصي ما يو فيقول إبراهيم يا ربي أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خز أخذ من أبي الأبعد wuxuu ilaahay waxaad ii ballan qaaday inaanadi hoojinayn maalinta qiyaame walaa tuhzinii yowma yubcauun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man aata allaha biqalbin saliim ilaahayow yaa ka xun dulligeedaa ka xun in aabbihii la fogeeyey fayaquulu allahu caza wajalla ilaahay baa ugu jawaabayaa innii xaramtu aljannata cala alkaafiriin nebi ibraahiimow jannada waxaan ka xarrimay gaalada uma yuqaalu waxaa lagu odhanayaa انظر ما تحت رجليك ايك بالغورن يا بل فينظر فإذا هو بذيخ متلدخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وحو رسولك عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم بل ايك بالغورن دونا وحو ايك يا حقي ساوسه وحو أرك يا ورابه wax lagu maluuqay aabihii baa waraabe loo bedelayaa shakhsinimadiibaa laga bedelayaa waraabe wax lagu dhamuuqay ama dhoobe ama dhiig lagu dhamuuqay ayaa loo beddelayaa kadib lugaha la qabanaya naartaa lagu tuuraya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasina bukhaari baa weliba xadiis saxiixa mid kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam meesha abwaa laydhaa buu yimid markuu halkaa marayo wuu ooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuna way ooyeen kadib rasuulka waxay weyddiiyeen maxaad la oyday قال وحو رسولك يري استعلمت ربي أن أستغفر لأمي ربي غيبا ويديستي إن هو يلي دمداف ويدي فلم يأذن لي لا يما أبغلان إسلام لما كم كما مني النبي يدي عليه الصلاة والسلام مصر الميعين واستعذنت في أن أزور قبرها ويدي ويديستي قبر غيرين سوى سيارته فأذن لي وي أبغلان رسولك عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور fainaha tudakiru alaakhira qabriyada booqda aakhirada xusinaysaay xadiid kale jaءa rajulu ila الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam faqaala ya rasuula اllahi ayna abi nin baa u yimid nebiga wuxuu ku yidhi nebi maxamedow aabbahay kugu jiraa ma janna mise naar faqaala qaala fi الnaar aabbahaa naartu ku jiraa buu rasuulku yuri calayh isalaatu wasalaam falamaa qafaa dacaahu faqaal markuu ninkii sii jeesaduu sidii iska tag ayuu rasuulku iigu yeedha wuxuu ku yidhi inna abii wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan nebi maxamed aabbihii naartuu ku jiraa calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamed aabbihii nebigaa sheegay aabbahay naarta ku jiraa buu rasuulku yidhi alayhi salatu wasalaam dee muslim wahayn islaamnimo kuma dhiman shirki buu ku dhintay شيخ الإسلام ابن تيمية آدو ففاهم مسألة مجلد مكتابه مجلد كوبا سبحدة بقول يا أفري أفرتن لا تطبي أفرتن أدونك كيبا ونكسن inuu subxaan allah subxaan allah ku mashquulo iyo inuu astaqfirullah astaqfirullah ku mashquulo u addoonku uu dembaabay wakhtiyadaa dee astaqfira inuu ku mashquulaa aan laga bannaanayn haddii cibaadaad iyo daacaad fara badan uu ku jiray iyo khayr badan dee subxaan allah inuu idhaahdaa u fiican shaekhulislaam ibnu taymiya markii la weydiiyeyna saasuu ugu jawaab ibnuqayim siduu ku soo wararay alwaabil sayib safxadda boqol iyo afariyo labaatan inuu qofku ilaahay dembi dhaaf weydiisto iyo inuu adeeco iyo inuu sabro ayuu addoon ku noolaanaya xanuun kastana waxa ka dawa'a ah istikfaarta fawaa'idul istikfaar bay inoogu iman doontaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay addoonka istikfaar dalba nicamka hadday tahay roob hadday tahay maal hadday tahay caafimaad hadday tahay ubad shay kasta inuu helayo mas'alo ka horraysiinaya masaladaas waxay tahay hadday arrin iska kaa gasho استغفارta xaggeeda u carar hadday wax kaa murgaan istikfaarta xaggeeda u carar istakfirullah dheh addoonnimadaada qiro dembigaaga qiro macsiyadaada qiro ilaahay u noqo subxaanahu wa tacaala dad fara badan ayaa waxay khalad ka fahmaan dembi kasta hadday sameeyaan xumaan kasta hadday ku dhacaan iyagoon ka murugoon dembigii iyagoon ka gu'in iyagoon go'aansan dib inaanay ugu laabamay astakfirullah iska odhanayaan xataa waxaad arkaysaa qof diinta ilaahay aflagaadaynayo o odhanaya astaqfir xataa ashahaad kuma islaami karo qofka hadduu diinta islaamka caayo inuu soo ashahaato islaamnimada ku soo geli maayo abadan wuxuu ku soo gelayaa islaamnimada wuxuu ku gaaloobay inuu ku soo laabto hadduu diinta caayey waa inay ka muuqato diintii inuu jeceliyey inuu ku dhaqmayo inuu difaacayo waa inay ka muuqato addoonkaas ashahaad keliya ku soo islaami maayo هو حدا نص سنين يقفك فذك قارب أبو كمين إلهي عيدي سنبق عيدي سا قارب أبو كهان كمين عيان كتابك إلهي قارب أبو كهان كمين رسوش إلهي عيان فكان صراحة لقيا أمرك مقول أرتامت كان استغفر الله بورنيا ما استغفر الله استغفر الله وغينا قرن استغفر الله حقيقة موجي ما في شيء نسمع في عربي استغفر الله استغفر الله يا إلهي سبحانه وتعالى بدافع الوديسين يا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره سيده حيث رسولك صلى الله عليه الصلاه والسلام رقفي دمي مركو سميهو توبه ما لغا ربا توبتنا وا ما هي توبه لو شيغيا با وين ذنبي هورتا كفقدو هذا ذنبي دبل سي هي ستما توبت كاني لبا وين سمنتي سي كمرغيسنتي هذا كفاني سما توبت كاني صدق waa inaad go'aansato dib inaanad ugu laabin xataa haddaad mar dambe ku laabato toobad labaad lagaa rabaa taadii hore way ku xidhantay dembigii hore lagu soo dalic maayo abadan dembigaagii hore sidiisu ku laabayey albaab cusub iyo bug cusbood furanaysaa ilahay dembigeena ha dhaafo haddaynu in yar dhowr midaynu tilmaanno faa'iidooyinka istikfaartu ay leedahay kow istikfaartu sabab waxay u tahay dembiga in la dhaafo waxaanaynu sheegnay dunuubta istikfaarta lagu dhaafaya inay tahay الاستغفار المقرون بالتوبة استغفار التوبة ذا الحجرين إلهي وحوري سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هورين وصى معنين وكاللبات فإذا اللبات الاستغفار أمان من العذاب استغفارته أما وحي كاغتي كاهرتا انت عذابت إلهي إلهي وحي جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلهي معرابا يا يقول مداف دافو سنية وحج عبد الله بن عباس كان فيهم أمانان ومد وحي يستين لبا أمان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمان كان سيوس عليه وسلم والاستغفار يدم داف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار نبي محمد وته يسرق استغفارت معنا بابري بكو تفسير كيس استغفارته سبب وحي وته روبك ويسو دغان الى يوحي سبحانه isagoo ka warramaya nebi ambiyadiisa ka mida waa nebiyullaahi huud talkii wuxuu ku yidhi wayaa qawmi istakfiruu rabbakum wayaa qowmi istakfiruu rabbakum humma tuubuu ilayh talkayow ilaahay dembi dhaafaydiista oo u taabadkeena yursil isamaa'a calaykum midraaraa wayasidkum quwatan ilaa quwatikum ilaahay dembi dhaafaydiista samadu roob idinka siin doonaa wuxuu idinku kordhin quwaddiinniina quwad kale awood buu idin siin wuxuu yidhi ibnu kaiir isagoo ka warramaya qisada uma amarahum bilistikfaari aladii fiihi takfiiru dunuubi asaalifa wuxuu faray istikfaarta ay ku jirto dembiyadii hore in la dhaafo wabitawbati camaa yastaqbiluuna min alacmaali asaabiqa iyo towbadda ka warramaysa ama lagaga dhaafayo acmaashii hore waman ittasafa bi haadihi قفك استفادة كسيفوبا يسر الله عليه رزقه إله رزقه سوفد ديا وسهل عليه أمره أرنتي سوفد ديا وحفظ عليه شأنه أرميه سوو إلاليا وقوته حب سيلهو إلاليا تفسير القرآن العظيم مجلد كأفراس الحد صلح بغلي السقعالي لباتم استفادة فائدة ذو حكم ذا أنه سبب للرحمة وحو سبب يهي قفك إلهي دمدافو إيدي دمي دافك إنو كهرو نحليست إلهي سبحانه وتعالى إلهي بايد سبحانه سوك ورمي النبي أنبياء كميد التلكين كيري لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون إلهي دمي داف محادو يدي سويدين سن ليدو كن حارسو وحكم ذا أنه سبب لحصول البركة في الأرزاق والثمار وكثرة النسل والنماء وهو سببية إلا بركة رزقنا يمنا يومك بركوبك إلهي وحول سبحانه وتعالى يسوك ورمي نبي نوح نبي نوح تلكي وحكو استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلهي دم داف ويديست إلهي ومد بيض العفاء يرسل السماء عليكم مرارا وحيد كسين دونا السماء رب ويمددكم بأموال وحيد سين دونا وبنين أبدنا وينسين دونا ويدين فافين دونا ويدين فربدين وليبا ويجعل لكم جنات بيروا وين بيدين يالي ويجعل لكم أنهارا وبيال بركانينا ilaahay wuu idin siin doonaa ilaahay saasuu ka warramay subxaanahu wa tacaala suuratu nuux waxaa kaloo ka mid a ana alistikfaara sababun limataaci alxasan istikfaartu waxay sabab u tahay keentaa raaxo iyo nolol wanaagsan ummaddu inay ku noolaato bal waxaad samaysaa maalin kasta waxaad caadaysataa boqol gooroo qura astaqfiru allaha waatuubu ilayh dheh waxaad dareento adoo keligaaya qalbigaagu aanu mashquulsanayn indhahaagu aanay mashquulsanayn markaad salaadda ka baxdo oo adiga idhaha subxaana allahi والحمد لله والله أكبر فقال قول حاضر انت لا حاضر انت مركز كم حال الصلاة وحال لقيب حالة أدريس بدي شو إلهي وحر سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى يوحول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى اي هيدا مداف إدريس أو توبت كان نولا ولا أكسنبوا إلى هيدا السين راحوا ولا أكسنبوا الذين راحين مدة كوان waa muddada adduunyada lagu noolayay waa muddo yaroo kooban ilaa ajali mustama muddo magacaaban qofku ma waarayo wa yu'ti kulla dii fadlin fadlah kii kastee gallad iyo dheeraad lahaan dheeraadkiisa la siin qof kasta meeshiisa la dhigi kii cilmi leh kii maal leh kii wanaagsan meeshiisaa la dhigi doona istikfaartaasaa lagu kala baxaya istikfaartu waxay difaacdaa hamiga iyo hammiga dhibaatadoo dhan bay qof ka saartaa ta'iirteeduna amaraadka istikfaartuna aad iyo aad buu cajiibu yahay qof kastoo ku dadaala inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto iyo inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu naxariistaa arrimihiisana ilaahay waa u fududeeyaa ilaahay dembigeenna ha dhaafo ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك